tirna wey wa kullu cudwin xubin kasta oo ukhida la qaaday oo la gooyey min mafsalin meel kala baxa fa fiihi lqisaasu qisaas baa waajibaysa sababtoo a ah halkii uu kaa gooyey adna waad ka goyn kartaayo waa la garan karaa walaa qisaasa ma laha filjuruuxi nabarada oo aan xubin la kala gooyey ahayn ilaa fi lmuudixati nabar lafta caddeeye oo madax ku dhacay ma ahane muudixadu waa nooc ka mida nabarada madaxa ku dhaca iyo intaa wejiga ahee sare jirka kale muudixo ma leeyahay maqaamkeedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala oo minhaaj laba hor orday yihaahdaan markii la qisaasanayo cadli iyo tamaahul inay sinmaan baa shardi ah waxay leeyihiin meelaha kala kalabaxa cumacumaha xusullada garbaha anqawga hoose lowga misigta meelaha lafuhu kala baxaan waa la garan karaa halkaa in laga gooyo laakiin haddii dhudhunka laga gooyo qofka inta hoose wuu goyn karaa laakiin laa dhudhunka ma soo mitirin karaa waxay yidhaahdeen maya oo hadda mitir iyo sentimitir haddaan kaga gooyo ka waran waxay yidhaahdeen isuma dhigmaanoo dadku waa la kala luga dheer yahay sentimitirkaagii inta uu nisbada lugtaada uga dhigmo ninka kaasay lugdheer ama kaa lugaaban basantejka iyo boqolley lugtiisa inta uga dhigmo isma laha mar haddii taqdiirkii madmadow iyo shubho soo gashayna idra'ulxuduuda bishubuhaati baa qaybtaa qabsanoo iyada diyo unbaa la bixin waana xukuuma muqadara oo dad qudaadiyo ahlulcadli ah baa qadari oo qiimayn saa darteed kullu cudwin xubin kastoo ukhida la gooyey min mifsalin meel kala bax ah fa fiihi lqisaasu baa waajibaysa oo xaq loo leeyahay in kala bixi oo kale laga gooyo walaa qisaasa fi ljuruuxi nabarada kale ee meel kala baxahayna qofka ku dhaca qisaas ma laha ilaa fi lmuudixati midda lafta caddaysa maahane madabku sidaa weeye laakiin daahirka aahaarta iyo akhbaartu sida ay u jasmiyeen ay u itlaaqeen ma wada aha tanna waxay leeyihiin nabarkan lafta caddeeyey qofka waa la jeexi karaa ilaa laftu caddaato nabarada kale laakiin halkii ku jooji way adkaanaysaa laakiin waxaa sugan aaaarta in dharbaaxada layska qisaasi jiray oo ninkii nin dharbaaxa soo istaag intii la yidhaahda adna isula baaciyo hal mar dharbaaxa ka boga la yidhahdo wac kasii la yidhaahdo shaaficiyadu laakiin waxay leeyihiin musaawaadkii iyo mumaahaladii ma dhici karto in badan ma dhici karto labada nin waa kala xoog badan yihiin gacantii intii la baaciyey baa kala xoog badnaanaysa nin nin ka yar gabanayo ku dhacda iyo nin nin u taagan oo isu bilayna isku qadar ugama dhacdaa dhici karta marka mumaahaladii dulmi iyo tacadii baa imane inaga daaya halkaas shaaficiyadu ka eegayaan marka cawarkaasaynu ku diirina allah subxana allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحسوقنا هلك مؤلف كيري فصل والدية على ضربين مغلظة ومخففة فصل كان يحكو سابسيهي في الديات magta laga bixinaya nafta oo kaamil ah iyo qof la dilay oo si dulmiga ah lagu dilay hadday kas tahay iyo hadday kamaa tahay hadday isku jir tahay intaba iyo haddii qofkii aan la dilin laakiin xubnihiisii wax la yeelo lug iyo gacan iyo il iyo waxay noqotaba wax alaalay wixii dandhow ee sharcigu qoondeeyey buu fasalkan kaga hadlayaa mualifku raximahu llahu tacaala waxaana uu soo hormariyey tii nafta kaamilka ahayd naftii kaamilkaaid baa mar waxaa loo kala qaaday muslin iyo dad aan muslin ahayn dadkii muslinkaana wuxuu u kala qaaday rag iyo dumar haddana wuxuu u kala qaaday inay kas tahay iyo inay kamaa tahay wadiyatu maktu calaa darbayni laba qaybood weeye muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fududeeyey mag adag oo la cusleeyey marka la eego nooca xoolaha la bixinayo iyo mid fudud oo taa marka loo eega ka sahlan oo ka fudud haddaba asalka magta shariicadeennu qofka la dilay geel baa u asala wixii aan geel ahayn haddii geel la waayo ama dadkuba geel aanay lahayn waxaa la samaynayana wuu ka hadli doonaa mu mualifku raximahullah markuu labada qaybood ee magaha soo tilmaamee ka hadlo falmuqalladatu midda la adkeeyey mi-atu min alibili boqol geela weeye boqolkaasoo halaahuuna soddon xiqatun ay afar jiro yihiinoo oo awriya abaaha mudatay wa halaahuuna soddonna jadacatun kuwa ilka ritay oo shan sano jira ay yihiin wa arbacuuna afartanna khalifatan kuwa riman ay yihiinoo fii butuunihaa calooshooda awlaaduhaa ilmahoodii ku jira oo uurka iyo caloosha wax ku sida diyada muqalladada in sidaa la yidhaahdo asal ahaan waxaa laga qaatay xadiidkii xasanka ahaa asxaabu sunan qaybo badan oo kamida ay wariyeen silsiladii camr ibnu shaciibna can abiihi can jaddihi ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ku lahaa ninkii qof muumina kas u dila dadkii wax laga dilay baa gacanta loo gelin hadday rabaanna way qisaasan oo way dilayaan hadday rabaanna mag bay ka qaadanayaan riwaayadka qaarkood baa waxay ku dareen mag muqallada ah bay ka qaadanayaan oo la adkeeyey taasoo kale ah soddon afar jira iyo soddon shan jira iyo afartan rimay ah wixii arrinta ahayn oo heshiisa dhex marana ka yar iyo ka badanba waa siday dadku u heshiiyaanoo xaqoodii qisaasta ay kaga tanaasuleen ama diyo iyo mag loogu oggolaaday haddaynan iyagu qisaasba doonaynin ay doonayeen nin dhintay kabihiisaa ka roon intay yidhaahdaan wax inay ka qaataan ay rabeen haddaba boqolkaa neef ee geela ah baa laga rabaa martaa muqalladada ah laba sinfi oo saddexdii noocee qatligan soo marnay baa sidaa magta looga qaadayaa midii waxaa weeye qatligii camdiga ahaa ee ulakaca ahaa ee la yidhi bimaa yaqtulu qaaliban wax badanaa dilaya inaad ulaka sugu dhufato xadiidka camr ibnu shacayb baana laga gartay oo markii la yidhi fain shaauu qataluu wain shaauu akhaduu diyata qofka labada khiyaal ay furan tahay mid in lagu sameeyo waa qofka dilka kaskiya ulakaca la yimid labada kale qisaas ma malaha saynu cashirkii xalay ku soo marnay waxaa labaadoo diyada laga rabaa nooca u qaybsan qofkii shibulcamdiga ama khata'ulcamdiga ahaa kaskiya kamaa isku jiray isagana diyada noocaas ahee muqalladada ah baa laga qaadayaa iyadana riwaayaadkii xadiidkan cabdillaahi bni camr bni caas qaar ka mida riwaayaadkiisa oo nasaa-i iyo bayhaqi iyo keyrkood ay wariyeen oo iyana ale xadiid ibni cumar wey ibni camrin riwaayadka qaarkood kutubta qaarkood can ibni cabdilaahi xadiidka riwaayadda qaarkood baa waxay ku sheegeen in la yidhaahda can cabdillaahi bni camrin laakiin sida sixaaxa riwaayaadku u badan yihiin cabdillaahi bni cumara weeye waana xadiidka uu leeyahay alaa ina qatla alkhaطa'i riwaayaadka qaarkood qatiila alkhaطa'i bishibhi اlcamdi biالsawti wاlcasaa fiihi miئaة min alibili mugallada minhaa arbacuuna khalifatan fii buطuuniha awlaaduha dilka kaskiya kamaa isugu jira ama shibul la yidhaahdo waa wixii ul iyo wax lamidoo qofka loogu qasday in lagu dhufto uu dhintee mag baa lagu leeyahay boqol mag baa lagu leeyahay boqol geela taasuu ku tilmaamay nabigu muqalladatun oo la adkeeyey marka wuxuu yidhi kadibna fii minhaa waxaa ka mid a ah arbacuuna khalifatan afartan riman fii butuunihaa awlaaduhaa waa diyadii camdigee muqalladka inaysa uma aragti labadaa qolo diyada iyo magtaa muqalladada ah bay bixinayaan oo laga qaadaa waalmukhafafatu tan la fududeeyey mi-atun waa boqol oo min alibili ibili geela iyana boqol geel ah baa la bixinayaa laakiin siday u qaybsan tahay baa ka duwan oo shan qaybood bay noqonaysaa tani tii hore lamid ma aha cishruuna labaatani xiqatun afar jiro wey oo awriya abaaha mudatay wa cishruna labaatanna jadacatan oo ilka ritay ilka ridadkana shan jirkii weeye wa cishruuna labaatanna dinta labuunin inuu iyo caanuley bay yidhaahdaan oo da-dii ka dambaysay baa dhalatay oo sida qaalibka ah hooyadeed ku irmaan saddex jir wey wa cishruuna labaatan ibna labuunin ah waa saddex jir labood aweeyo ah tii horena dhadig bay ahayd tanina labood weeye wa cishruuna labaatanina binta makhaadin inahooye uurey bay yidhaahdaanoo xilligay da-dii ka dambaysay dhalanaysay baa la joogaa almakhaamkuna uulka weyn iyo foosha ayaa la yidhaahdaa fa ajaa'aha almakhaadu ilaa jidci nakhlati qaalat yaa laytanii fooshii baa geed hoostii ku qabatay markaasay hadalkaa maryam tiri saa darteed almakhaadu waa laba jir waan xilliga geela aan la jeclayne la yidhaahda geelaa qurquruxda badaneed aragtay geel laba jir soo wada mar halka dadka hadalkaa hadal u yardhow la yidhaahdo qofka weynaaba wanaagsanaada la yidhaahdo marka warkay waaweynaatay bay wanaagsanaataye marka dhogortii hore quruxda badnayd ee weynayd intay ka rifanto ay ka guranto caanihii iyo nugaysayna ay ka baxday tii yaryaraydna aynan soo wada bixin meel la mid weyn kaga taalla meella ay go'day dhoor isqabsatayna aan lahayn ee jirkiina madmadow ka muuqdo markaas lama jecla bintu makhaadin baa la yidhaahdaayo waa laba jirka shantaa qaybood oo min labaatan ah baa laga dhigayaa bay yidhaahdeen cumuuman masaladan iska bacd alaahaar maahane inta aan ogahay wax asaxay oo nas oo marfuucoo loo daliishaday ma laha saa darteed bay culimmadii taabiciinta iyo aahaarta laga soo guurinayaay qaabka loo qaybinayo waxoogay aaraa kala duwan ay leeyihiin laakiin sidan ay jamhuurtu qabaan waxa ugu dhoway u deliishadeen oo aahar ibnu mascuud laga warinayo qaarkoodna marfuuc ay ka dhigayaan kaasoo shantan u qaybinaya markii ay mag tahay inkastoo nin taanabahay labada ariiqe uu leeyahay ee labada ariiq inta anigu aan arkay aanay midna asixin midna waa ariiqa la yihahda xajaaj ibni arطaata can zayd ibni jubayrin can xashaf ibni maalikin can ibni mascuudin oo silsilo sanadkeedu dacfi isdaba yaallagu yahay laga bilaabo ninka la yihahda xajaaj ibni arطaata oo dacfu lxifdi iyo tadliis qaab daran lagu yaqiinay iyo sheekhiisa zayd ibni jubayr almajhuula iyo xashaf ibni maalikin oo isna sidoo kale daciifa laakiin ariiqa ugu fiican ee lagu wariyey waa ariiqa abi cubaydata bni cabdillaahi bni mascuudin can abiihi cumuuman ariiqa rijaashiisu waa iqaade waxaa halkiisa cilo ay tahay inqiaaca abu cubayda aanu soo gaarin waxna ka maqal xadu waxdaa wax kaga maqla kuma gaarin aabihii cabdilaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu wa ardaah maadaama uu riwaayo badan yahay culimmada qaar ka mida ah, xadiidkiisa xasan bay ka dhigaanoo waxoogay tasaahul lagu tilmaamo oo inta ugu dambeysay uu ka mid yahay alcallaama axmed maxamed shaakir markuu riwaayaadka abi cubayda can abihi soo maro taxqiiqa tirmidi iyo musnadu axmed iyo keyrkoodba isagu wuu tasixiyaa riwaayadan bay jamhuurta fuqahadu u daliishadeen oo qowlu mascuud ah, oo laa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaabati halkaa ay la maraan taasay u cuskadeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim fain cudimat ilibilu geelii haddii la waayo oo dadku waa dad reer magaala magaalo nin joogan ee geel ma keeni karo ninkii geel loo soo xareeyana geel xerada loogu soo xareeyana maanta caawa ninkii islii geel loogu keeno caawa meelay u galbataba ma hayo caawa meelaad ku xaraysaba iyo meelaad ku bariisaba heli maysa adigu naftu kaaga bixi celcelintiisa iyo waardiyeyntiisa haddaba haddii geel la waayo ama meesha dadkuba geelley maaha waa iska beeraley waa lo-ley waa adhiley ama waa dadka magaalada ee waxay ku xisaabtamaani shilinka iyo lacagta uu yahay fain cudimat ilibilu geel haddii la waayo untuqila waxaa loo guurayaa oo looga wareegayaa ilaa qiimatihaa qiimaha maanta ay suuqyada ka joogto baa la qiimeynayaa mujtamacaadka muslimiintaa qaar baaban geelba arag weligood niman turkiya waxaan ka dhaadhicin weynay geela hilibkiisu xalaal weyn wuxuu ku leey geel haddaad cunaysaan hilibkiisa doofaarkana baa iska cuntaan de isaga maba u kala duwanaba geel iyo doofaar waxaba uma kala ahaba intaadan turkigaba gaarin soomaalideenna lafteeda meele geela laga riwaayadaysto oon hilibkiisa iyagoon laga cunin aan ogaan jirin inkastoo hadda la bilaabay ba waxaan garanayaa odayaal soomaaliyeed <coughs> nin lixdan jiray jirayba wuxuu igu yidhi geel madaxii markaa arka luquntiisa mantag baa qabta mantag baa qabta madaxiisa markaa arko weliimo aroosoona loogu yeerayna odayaalaa miis wada gallay markii hilibkii waaweydankiisii la yaabeen waxay yidhahdeen hilibka waaweyn muxuu ah waa geel baa la yidhi gacantuu ku haya wuu iska dhigay gacantuu ku haya waa iska dhigay beriiska cunayaba waxaa lagu yidhi bariiskan maraq ah geel baa lagu kariyey gacanta kuu ku hayntu iska sii daadiyey wuxuu hi gaanaad hadlayseen waa ka kacay oo makhaayad buu qada u doontay marka geelaniba dad baynan xoolana u ahayn aan dhaqanin maanta haddii la siiyana meel uu geeyo iyo si uu yidhaahdo aan garanayn haddii arrintaa dhacday geeli baa la qiimayn geela da'daasa soddon iyo soddon iyo afartana ama amase shan jeeroo min labaatana qiimaha uu suuqa ka jooga midka qaali iyo midka raqiiska isku celceliyo qiimaha dhexdhexaadkee uu marayo intay dooni ha gaarto ama qaali ha noqdo ama ha jaboo suuq la-aani ha jirto wax kataba ha la waayo qiimaha maalintaa uu marayo baa loogu qiimaynayaa adaa uga saxiixu madabkuna waa sidan oo qowlka jadiidkaa ah weeye taasayna aharkiiyo riwaayadu ku sugnaatay imaam abu daawud iyo keyrkii waxay wariyeen min xadiidi cabdilaahi bni camrin sanad xasan oo silsiladii macruufka ahayd ah wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yuqawimu diyata alkhaطa'i calaa ahli اlqura dilka gafka loo dilay dadka tuuliya beeralayda ee magaalooyinka degan wuxuu ugu qiimayn jiray arbaca miati diinaarin aw cidlahaa min alwariqi afar boqoloo diinaar ama inta u dhiganta oo lacagta daraahinta uga dhiganta u qiimayn jiray wa yuqawimuhaa calaa ahmaani اlibili geela lacagtiisuna ku qiimayn jiray faidaa halat rafaca fii qiimatihaa hadduu geelii qaaliyooba qiimaha lagu qiimeeyey kor buu u qaadi jiray waidaa haajat raksan anqasa min qiimatihaa haddii suuqeedii kaca oo ay qiimo jabtana qiimaynta lagu qiimeeyey baa hoos loo dhigi jiray saasuu nabigu yeeli jiray buuhi calayhi isalaatu wasalaam taasay ku salaysan tahay fain cudimat ilibilu untuqila ilaa qiimatihaa waana xadiid xasan oo nabiga ka sugan calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu sameeyey taasi waa lacag ha lagu qiimeeyo oo xilligii nabiga baa saxaabigu wuxuu ku darayaa geelu maadaamuu yidhi marna wuu jabi jiray marna wuu qaaliyoobi jiray afar boqol ilaa siddeed boqol oo diinaar bay boqolka neefee geela u dhigmi jireen buu leeyahy afar boqolna way ugu yarayd siddeed boqolna waa ugu badnayd inta nabiga xilligiisa lagu qiimeeyey sala allahu calayhi waaalih wasalam haddii dadku xoolo kala dhaqdaan oo ariley ama la yihiinna maxaa la samayn xilligaa nabigu geelii buu lo u bedelay mar kalena geelii buu ari u bedelay buu yidhi markaasuu wuxuu leeyahay nabigu qadaa calaa ahli lbaqari miatay baqaratin waman kaana caqluhu fi shaa'i fa alfay shaatin ninkii arilbaq lagaga bixinayo laba kun neefkii geel ahaaba toban baa lagu qiimeeyey isku celcelis qaar toban ka badanna waa jiraan lo-dana neefkiiba waxaa lagu qiimeeyey geel ahaa laba neef oo lo-a baa lagu bedelay oo xilligaa sidaasay ahayd waana xadiid xasan oo sugan oo silsiladaaba asalkeedu siay camr bnu shucaybin can abihi can jaddihi ku soo aroortay arrintaasi waxay caddaynaysaa marka in qiimihii loo noqonayo hadba qiimaha inta uu joogana qofkii magtiisa laga dhigaya marka hore geel baa la xukumayaa kadib qiimo dhexdhexaad oo suuqa ah lagu dhufanayaa mid waliba inta uu joogo inta ay noqotaa hadday lacagi tahay magtiisa lagu bixinayaa wa qiila waxaa la yidhi waa qowlkii qadiimka ahaa ee imaamu shaaficiye yuntaqalu waxaa loo guurayaa ilaa alfi diinaarin kun diinaar baa loo guurayaa aw ihnay cashara alfa dirhamin ama labiyo toban kun oo dirham baa laga dhigayaa haddii dirham lagu qiimeynayana labiyo toban kun weeye haddii kalena kun diinaar weeye aarkaasi kaasi waa xadiid ibnu cabaas laga wariyey oo imaamu tirmidi ibnu maajah iyo keyrkood wariyeen oo uu leeyahay nabigu jacala diyata inay cashara alfan labiyo toban kun buu nabigu magta ka dhigay laakiin sanad ahaan ma sugno oo sanadkiisu daciif weeye maadaama kani uusan sugneen kii qiimaha ahaa sugan yahay qowlka hore jadiidta madhabkii oo raajixa kaasaynu qaadan wa in gullidat haddii la adkaynaya magtii mukhafafada ahayd ziida calayhaa waxaa lagu darayaa athuluثu saddex meelood meel baa lagu dari masaladan waa masalo fuqahada shaaficiyada iyo fuqahada xanaabiladu ay qabaan weye oo magtii khata iyo gafka u dhacday saddex xaaladood baa la adkayn karaa saddexdaa xaaladoodee la adkaynayo saddex meelood meel baa lagu dari mase laga badin karo athuluثu wathuluثu kaiirun dheh saddexdaa xaala waxay yidhaahdaan saddexda uu soo wada weeye oo wuxuu yidhi watuqalladu waa la adkeeyaa diyatu lkhata'i gafka magtiisa waa la adkeeyaa fii halaathati mawaadica saddex meelood ama saddex xaaladood baa la adkeeyaa oo hulus lagu daraa midda koobaadi idaa qatala qofku haddii uu wax dilo filxarami xaramka uu wax ku dilo midda labaadna aw qatala uu dilo fi lashhuri اlxurumi bilaha xurmada leh aw qatalata saddexaad ama uuba dilo daa raximin mid raxim iyo xigto oo maxramin u ah qof maxram iyo xigto hoose ah inuu dilo magta laga qaadaya gaf iyo qalad bay kaga dhacdaye isaga uma wadin laakiin waxaan la galay dembigii nafna waa la gooyey naftuna xilliga ama goobta ama nooca ay tahay xurmada iyo ixtiraamka iyo ixtiyaadka iyo dadaalka iyo is-ilaalintu mudnaan dheeraada inaad siisay lahayd dabcan xaramka iyo ashhurulxurum inay waqti dheeraada leeyihiin nabigaa fii xajati lwadaaci tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam waa kii lahaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada ashhuru iyo mako mukaramo xaramkiiah wuu sii adkeeyey si gaarana waa loo adkeeyeyoo ashhurulxurumkana dagaalka uu dilku ka dhasho xataa waa kii la mamnuucay ee la yidhi markay bilihii idin dhammaadaan fa ida alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina markaa la dagaalama xaramkana waaba la adkeeyeyoo isaga waa kii uu nabigu alai salaam xataa diiday geedihiisa in la guro ugaadhiisana la didiyo dad aadamaba iska daaye shimbirta xaramka degan inaad didisood kicisa lama ogola laa yunafaru sayduha walaa yukhtalaa khalaaha idqarka waa kii cabaas uga soo reebayay haddaba xaramka iyo ashhurulxurumku mudnaan gaaray leeyihiin saxaabada qaar ka mida ah, markii ay dagaal galeen fi lashhuri اlxurum ilaahi subxaanahu wa tacaala waa ku eedeeyey qur-aanka waa ku canaantay oo dembi weyn bay galeen waakal yidhi yasaluunaka can اxaraami qitaalin fiihi dagaal bay ku weydiinayaan la dagaalamay ashhurxurum qul qitaalun fiihi kabiirun dembi weyn wey adabaashoodha xurumku waxaa dhacayaa inay ixtiraam dheeraada leedahay waa qadiyad nusuusta sharciga ku sugan xaramkuna inuu leeyahay mudnaan dheeraada waa qadiyad nusuusta sharciga ku sugan daa raximin maxramin dadka maxaarimtaada ahna inay dadka kaaga dhow yihiin oy daryeer iyo iska ilaalin dheeraada kaaga baahan yihiinna waa meel isale nusuustu in badan sheegtay laakiin isweydiintu waxay tahay magta saamayn ma ku leeyihiin saddexdu haddii saddexdaa mid ka mida qalad loogu dhaco magta ma saamaynaysaa fuqahadan waxay yidhaahdeen haa waxay leeyihiin waxay u deliishanayaan aaaar tira badan oo iyagu ay leeyihiin markaas masaladu masale ijmaac iyo itifaaqa wey waxay yidhahdeen waxaa arrintaa ha yidhi oo laga soo wariyey say u dhigeen weeye cumar bn khaaab cumaan bni cafaan cabdilaahi bni cabaas oo cubaadata bni saamit oo saxaabada ka mid ah bay yidhahdeen taabiciintana saciid ibn musayib iyo rag badan oo caaa ibn abi rabaax iyo xasan ilbasri iyo ibnu shihaab izuhri iyo iyagana kayrkood baa laga wariyey intaan ogahay saddexda saxaabada ah ibnu cabaas iyo cumar iyo cubaadata bni saamit saddexdaa ma sugna aaaartooda ama aarka cumar war waa munqaicoo mujaahid ibni jabrinkii mufasirka ahaa baacan cumara ka wariyey mana soo gaarin mujaahidna leyt ibni abi sulaym baa ka sii wariyeyoo akhirkiisii isku darmaday fastaxaqa tarkay warkiisoo dhan layska yska daayuu mutay imaam muslim waa ka muqadimadiisa ku sheegay isaga caaa ibni saaib iyo ninkii saddexaad yaa ii sheegay yaziid ibn abi ziyaad saddexdooda waa ku dacfigooda khalalka ku jira muqadimadiisa muslim ku sheegaya amaa aarka ibni cabaas isaguna sanadkiisa waxaa ku jira intaan arkay nin la yidhaahda cabdiraxmaan ibni ilbaylamaani oo isaguna daciifa amaa cubaadata bni saamid bayhaqi markuu wariyey wuxuu leeyahay isxaaq ibni cubaada oo cubaada uu dhalay oo can abihi ka wariyey ma soo gaarin oo sanadkiisu waxbaa ka baqan oo inqiaac baa ku jira ama aarka cumaan yushbihu inuu asaxuu shabahaa imaamu shaaficina waa wariyey uruqda riwaayaadkan in badan oo ka mid ahna alxaafid alfaakihi baa fii akhbaari makata baab wuxuu u sameeyey taqliidu diyati in la adkeeya qofkii xaramka wax ku dila ama ashhurulxurumka wax sameeya isagaa aahaarta inta ugu badan iyo bayhaqi ayaa soo saaray ama aharka saciid ibn lmusayib iyo cataa ibn abi rabaax iyo xasan ilbasri saddexdaa way ka sugan tahay waa la ziyaadin inay yidhaahdeen waxaa kaloo in la siyaadiye ay ka soo aroortay oo isagana ragga arwaadee laga wariyey ka mida taawus ibni kaysaan walow isagu uu leeyahay da-doodaa la bedeliye tirada waxba lagu dari maayo waxay leeyihin aahaartaa wax khilaafsanba ma hayno ixtiraam dheeraadana way lahayd walidaalika qofku cuquubo in loo ziyaadiyo ayuu mutay qofkii xuduud galay ee xaramka ku cararay yaaba la yidhi yaan la taabanine qofaan dembiba gelin inaad isaga fududaato arrintaa lama ogola xaramkana gaar ahaan weliba hub horta ku qaada aad wax ku dishayaa ku yidhi wax waa lagu dila qaadayaa ku yidhi soo sookii ibnu cumar radi allahu canhu wa ardaahu iyo xajaaj markay soo wada xajiyeen xajkii cabdilmalik ibni marwaanna cabdilaahi ibni cumar uga dambee xajaaj ou arrimaha masaa'ilka xajka uu amarka ku soo siiyey waa kii cabdillaahi ibni cumar hoo lugta ay beri ka mudday xajaaj baa soo booqday wuxuu yidhi xajaaj dadka adaa laayey buu waayo hub baa la timid meelaan hub lala imanin meelaan hub lala yimid ninoon loo ogolayn oo xaramkii iyo fii waktigii xajka baad iyo fallaanaha iyo warmaha saa ula dhexrooreysaa marka wixii dhintaba adaa sabab ah dee xaramka inaad wax ku dishood wax ganto arrintaa marka hore looga baahan iska warqab dheeraada ah lagaga baahnaa calaa kulli xaal halkaasi mareen wadiyat lmar'ati qofkii haweentahayd magtooda magteedu cala nisfi kala bar weeye min diyati rajuli ninka magtiisa ninka magtiisa intii boqolka ahayd gabadhu konton weeye hadday xubnaha noqotona hadba intaa ninkaa xubinka ay noqoto in nus laga dhigo weeye masaladani waa masalo marka guud qawaacida in badan oo shariicadu ay qarirtay la socotoo ka mida weeye in dumarkii iyo raggii nisfa ay isu noqdaan haddii aada ogtihiin nusuusta in badan baad xasuusataan markhaatigii daahir nasul qur-aan wuxuu ka dhigay fain lam yakun dhigmaan baa la yidhi falidakari milu xadi lunhayayni marka tani qawaaciddaas kama baxsanoo labadii haweenka ahaydi hal nin magtiibay isugu dhigmaan un masaladaa masalo lamida weeye marka koowaad marka labaadi intaan anigu arkay wax nas oo sariixoo asaxay oo leh dumarka magtoodu waa nisfu diyati rajuli ma arag laakiin nusuus tilmaamaysaa jirta nusuusta tilmaamaysa waxaa sugan aynu horay u soo marnay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iqtatalat imra'ataani min hudayli laba haweenoo reer hudayla ah waa kay isku xanaaqeen ay waxoogay isku tuureen ulaha mid baa uur lahayne iyadiiyo ilmihiiba dhimatay nabigu magteedii buu xukumay riwaayaadku ma sheegin magteedu imisay ahayd magteedu intaay ahayd ma nus bay ahayd mise kaamil ba ahayd riwaayaadku ma sheegin laakiin riwaayadan waxaa wariyay xadiidkan cumar baa ka mida dadka wariyey abu hurayraa ka mida dad badan baa wariyey raggii wariyey saxaabada ahaa oo cumar uu ka mid yahay oo cumaan uu ka mid yahay oo cali uu ka mid yahay oo ibnu mascuud uu ka mid yahay oo abuu hurayre uu ka mid yahay dhammaantood waxaa ka sugan diyatu lmar'ati nisfu diyati rajuli masaladaasina waa masaa'ilka ijmaaca mutayaqanka ee la hubo uu ku asaxay bay ka mid tahay culimmaduna qaatibatan inta ahlilcilmiga ee muctabarka ahaydi ay ijmaaca soo guuriyeen sida alxaafid ibnu mundir fi lishraafi calaa madaahibi ahli اlcilmi ijmaac buu ku soo guuriyey alxaafid ibnu xasminna fii kitaabihi اlmuxallaa biاlaaahaari ijmaac buu soo guuriyey alimaamu اlqurطubi fii tafsiirihi isna ijmaac buu soo guuriyey axaafid ibnu cabdilbari ijmaac buu soo guuriyey waxaa ijmaaca uu soo guuriyey isna ku waafaqay oo ijmaaca ku raacay ibnu qudaamata fi lmuqni kitaabkiisa muqriga ee fiqiga xambaligaa waxaa ka mida ragga soo guuriyey fuqahadii shaaficiyada alimaamu almaawardi fi lxaawi waxaa ka mida fuqahada maalikiyadana ibnu rushdin fii bidaayati اlmujtahidi waxaa ka mida shawkani fii naali lawtaari iyo keyrkoodba waxay soo wada guurinayaan masaladan masale ijmaaca oon muran inay tahay taariikhdii ugu horeysay oo masalada muran laga keeno oo la arkaay qarnigii saddexaad dhexdiisay ahayd xilligii abubakrin asam iyo ibraahim ibn ismaaciil ibni culaya ama ninkii ibni culaya la yidhaahdo labada ninoo nimankii muctazilada ahaa mujtamaca muslimiinkaana masalatu khalqi qur-aan ku dhibay ka mid ahaa abubakrin asam markuu tarjamadiisa imaamu dahabi uu ka hadlaya waa ninka uu leeyahay shayaanu naaiqun shaydaan hadluu ahaa kutubuu kitaabka qur-aanka uusan kalaamka ilaahay ahayn buu kutub ka qoray ibnu culayana waa raggiisa ninkaa raggiisu waa ninkii imaamu shaafici masar ku doodeen uu yihi ana akhtalifu maca bni culayata fii kulli shayin xataa fii laa ilaaha illa allah wax walba waanu isku diidin xataa isku ashahaada manihin buu yihi markii la weydiiye mar kale ka waranna waa nin dhumay oo dariiqa ka leexday oo dariiqyada masar buu fadhiyay oo dadku lumiyaa uu yidhi calaa kulli xaal nimankaasi hadda wax looga daydo oo laga daba socdo male waxyaabaha arij cajiibka waxaa ka mid a doctor cabdikariim zaydaan almufasal fii axkaami اlmarأati wاlbeyt beyti اlmuslim aada wuxuu ugu dadaalaa ayi khilaaf yaroos meel ka helo xataa shiicana ha noqdee inuu soo guuriyo masalada wax khilaafoo la taabto macnole uu soo guuriyo waa waayayo halkii ijmaacaadku iska maray isaga laftiisii marka masaladani masale muran geli karta ma aha laakiin waayahan dambe nin maxamed alghazali la yidhaahdo baa kitaabkiisa alsunatu nabawiyatu ahli ahlilfiqi wa ahlilxadiid buu warkii soo dhabaandhabay ibnu culaye iyo abubakri alasam warkoodii buu soo dhabaandhabay qolyo waxoogay iska xaabagurato oo soomaali ahna warkiiba intay waxmoodeen bay banaanka la soo istaageen markaasay wax been oon jirin bay gufeen marka wadiyatu lmar'ati calaa nisfi min diyati rajuli nabigu haddii uu xukumay mag haween riwaayadu daahirkeeda aanay caddaynin saxaabadii xukunkii la joogtay oo dhanna ay ka wada ansaxdeen nus inay tahay halkaa waxaan ka garannay hadalkii nabigu qisadii uu xukumay inay daba socdaan baa halkaa laga dhadhamin karaa qawaaciddii guudun baynan ka mid tahay laakiin qolyahan waaga dambe sideedaba mugtahay haddii waxaad qabtay iyo mabda'aagi ceeb aad moodo ood meel u luuqluuq tiraahdo waxyaabo badan baad ku sibqan galbeedku hanjamaadii iyo hujuumkii iyo weerarkii islaamka lagu hayay iyo islaamka dumarka saa yeelay si naloo lahaa inu laha in u qiilbixiya ba waxaad mooday aqaafadda reer galbeedku wax kasta oo ay iyagu ka hadlaan inuu sax yahay baan moodnay laakiin waxa habboon wuxuu ahaa waxaa diintu way tiri ee maxaa ku jaban inuu sax yahay saa ay u tiri baan kaa dhaadhicin waxaan samayn lahayn baan idhi diintii sida ay rabaan aan waafajinno si aynan ceeb inoogu noqonin marka dariiqadii ciriiriga ee dadka saa yidhi ay mareen baa masaa'ilkana la galayo markaasay gidaare iyo qardaydee derbiyo isku jeexeen wadiyatulyahuudiyi ninka yahuudiga magtiisa iyo wanasraaniyi ninka kiristanka ahlu kitaabka magtooda dhaho sulusu diyati lmuslimi qofka muslimkaa ah magtiisa saddex meelood meel wey qof gaala ah haddii aad disho in mag laga bixinayo waa laba qaybood imaa inuu xarbi yahay oo dagaalkuba idinka dhexeeyo kaasi de waa dagaal iyo xaalkii hadba meeshaad iska heshaan wey wa imaa inuu ama dimi yahay ama musta'man yahay ama cahdiyo nabadgelyo idinka dhaxayso ee muslimiini siiyeen magtiisa in la bixinayo daahirka qur-aankaa sheegay wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyat musallamat ilaa ahlihi wa taxriiru raqabati mumina kafaarana way ka waajibtaa diyadana dadkiisaa la siin aayaddu laakiin qadarka ay magtaasi tahay ma sheegin nabiguna calayhi salaatu wasalaam dad si qalada loo dilay oo aan muslimiin ahayn diyadoodii waa bixiyey oo muslimiintii daat rajiic dadkii quraad ahay ee la laayay raggoodii soo fakaday laba ninoo nabigu ammaan siiyo loo soo diray waa kii dhexda intuu kula kulmay markay qayluushadeen qoorta ka wada jaray waxay wateenna soo kaxaystay nabiguna yidhi calayh salaatu wasalaam magtooda waan bixinayaa magtoodiina bixiyey maadaama heshiisiya nabad la ahaa saa darteed gaalku haddaan dhiiggiisu bannaanayn oo heshiisiya nabadii jirtay qaabay u jirtayba mag baa laga bixinayaa haddii la dilo magtaasi waa imisa marka gaalkii haddaba kala qaad gaal iyo horta muslin ma sinee hasimin bay yidhaahdeen jamaahiiru ahlilcilmina inaan mag muslin oo kaleeta la bixinaynin bay ku tageen waxna soo sariixase ma arag cumuumiyaad bay daliishadeenoo waxay yidhaahdeen alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamku isagaa mar walba sarreeya laakiin lagama sara maro xadiidkaasoo masaa'il badan loo daliishadayo haddii uu qaraabada oo gaal ahaa dhinto adu waad dhaxli kartaa bay u daliishadeen laakiin isagu kuma dhaxli karo alislaamu yaclu waxa uu qaadan karaa walaa yuclaa isaga laakiin wixiisa gaal ma qaadan karo ma dhaxli karo ilmaha iyo yaabbaha oo gaala ah, alla naguma qabtee kuma dhais kuma dhexli karo lakiin addu isaga waad dhaxli kartaa oo masalada ibnu axkaamu ahli dimmati sida aadka u badan ugu dooday weeye oo isku dayey inuu inna uun meel mariyo sheekhiisuuna ka dhaxlay sheekhislaam ibnu taymiyata oo isagana majmuuculfataawa mawaadic kala duwan masaladaa ku hadlay calaa kulli xaal islaamu yacluu walaa yuclaa waxyaabaha ay yar dugsadeen buu ka mid yahay way deliishadeen ma dhihi karo laakiin wax iska dugsiiyo weheshi weeye waxaa intaa dheeri waa aaaar aaaarta cumar iyo laga wariyay cumaan aad bay isu khilaafsan tahay asaaniiddeeduna aada bay u kala fog tahay qola nisfu diyati lmuslimi bay leeyihiin qola milu diyati lmuslimi bay leeyihiin qolana hulusu diyati lmuslimi qolaba madhabkii ay qabtay bay intaas qaadatay oo intaas iyada riwaayadii waafaqsanayd bay iska qaateen waa masale iska ijtihaadiyahoo culimmaduna aan waxba kaga ijmaacsanayn nas sariixoo cadna aan lahayn wey <coughs> wa ama midka dabcaabudka ah fa fiihi waxaa ka waajibta uluaadi cushri diyati muslimi narka muslimkaa markii toban loo qaybiyo hal qayb labadeed baa ka waajibaysa bay yihaahdeen ahar cumar ay ka wariyeen bay u daliishanayaanoo cinda man yaquulu dadka culimmada qaba saciid ibnu musayib samaac iyo maqalkiisa can cumara saxiixun weeye sida sheekhu isxaaq laxweyne rag lamida ah ay kud aada ugu doodeen risaaladiisan la yidhaahdo tambiihulhaaji juska afraad waadka ugu dooday oo kaleeto ahaarta culimo badanna ay qabaan waxay leeyihiin aharka cumar buu ka sugan yahayo siddeed boqol oo dirham bay ahayd labiyo toban kun haddaba toban u qaybi waa imisa kun iyo laba boqol sooma kun iyo laba boqol saddex u qaybi waa min afar boqol laba isku daro biamaani miati dirhamin uluaa cushri diyati muslim halkaasay ka keeneen aarkaa cumar baa ka sugan bay leeyihiin taasoo kale ibn mascuud iyo cusmaanna laga wari cidima inkirin oo nawowi isagu wuxuu isku dayey waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo muiici wuxuu isku dayay takmilada majmuuca inuu yidhaahda fa kaana ijmaacan baabu ijmaac inuu la galo laakiin aahaartu saa isuma wada waafaqsana watakmulu diyat nafsi fii qaطci اlyadayni wاlrijlayni wاlanfi wاludunayni ilaa aakhirihi halkan mualifku wuxuu ka hadlay raximah اllahu tacaala inay dhici karto naftii oo nool in magteedii qofka oo dhammaystiran lagu yeesho hadday waxyaabaha soo socda wax ka mida ay dhacaan waxyaabaha uu ku tiriya halkani marka koowaad waxaa loo qaybin karaa laba qaybood ama xubin la zuuliyey oo la gooyey ama manfaco iyo w qofku wax manfaco oo uu heli jiray oo wixii ku dhacay darteed uu waayey xubinka la zuuliyeyba waxaan u qaybin karnaa saddex qaybood qaybo waa xubin ahalkeliyaala ku ah jirka sida carabka iyo sanka iyo kuwa kale lamidka addakari iyo wixii lamida xubno laba laba oo lamaano ah sida lugaha gacmaha bishimaha indhaha iyo dhagaha xiniyaha labada ah iyo wixii lamida iyo xubno intaa ka badan oo sida xiribaha indhaha ee labada indhood afarta hareeraha mid waliba laba ka saaran tahay ah intaasi waa xubno la zuuriyey oo haddii la gooyo xukum ka laasimayo qaybna waa qayb manaaficaho maqalkii iyo araggii iyo urtii iyo aqligii iyo qaarkood siday ku daraan shahwadii oo zuulaayey iyana waa manaafic ilaahay xubno u sameeyeyoo xubnuhu quruxun bay ahaayeene maqsadka ugu weyniyo manfacadoodu ay midda ahayd hadday zuushana qofkii mag dhammaystiran uu yeeranayo masaladan asaas ahaan waxaa u ah xadiidu abi bakri bni xasmin ibni camr bni xasmin can abiihi can jaddih abuu bni camr bni xasmin saxaabada oo nool buu reer madiinuu ahaayee wuxuu ka mid ahaa fuqahada culimmada madiina ee fatwada looga dambeeyuu ahaa kitaab haddaba wuxuu soo guuriyey aabbihii camr ibni xasmin loo dhiibay oo makta iyo waxyaabaha qadaraan oo dhan nabigu intuu u qoray reer yaman sala allahu calayh aalihi wasalam loogu caddaynaya iyaga axkaamta isagu ma soo gaarin oo saxaabi ma ahayn laakiin haddana nin wuxuu ahaa faqiihoo caalim ah kitaabka haddaba isaga waa ka sugan yahay duuduub ahaan riwaayaadka qaarkood sanadkooda dacfiba in lagu dara ha ku jire kitaabku min xayu ljumla isaga waa ka sugan yahay hase ahaatee isagu nabigaan ka maqlayna ma dhihinoo maba soo gaarin aabbahay baa ii sheegayna ma dhihin ee waxa uu leeyihi kitaabkan waa kii nabigu qoray halkaasay culimmadu isku qabteen ullaahi calayhim qolo tihaahda inqiaac baa ku jiroo ninkan saxaabi ma aha ee taabici wey maadaama taabici uu yahay waa mursal sanadkiisuna haba asaxo qolada sidaa tiri waxaa ka mid a u dambeeyey rag u dambeeyey sheekh naasir laa yamasu lqur'aana ilaa aahirun xadiidka markuu ka hadlaya irwaaulkhaliilka mursalun saxiixu isnaadi buu leeh bimacnaa abubakr bni camr bni xasmin saxaabi maaha aabbaan ka maqlay iyo nabigaan ka maqlayna ma dhihine kitaabka nabigaa qoray buu yidhi hadaa mursal wey culimmada qaarna dhan kale ay ka eegeenoo baawi riwaayati bilwijaadati waxa la yidhaahdo bay u leexiyeen culimmada fuqahada muslimiintuna talaqi bilqabuuli bay sameeyeen oo agarka masaa-isha kitaabka abibakr bni camr bni xasmin uu soo wariyey ku soo arooray boqolkiiba kiiba siddeetan ijmaac wey sidaa ay riwaayadu ugu soo aroortay baa lagu ijmaacay walidaalika wuxuu leeyay xaafid ibnu cabdilbari oo kaleetiyo kitaabkani sanad uma baahna ummadda dhan oo taraqii bilqabuuli samaysay baa yuqni can ilisnaadi isnaadka iyo sanadka hal raawi wax lagu wariyana ummaddaasoo culummadeedii fuqahadeedii muxadisiinteedii mufasiriinteedii isku wada jiraan baaba qabuul wada aqbashayba suu yahay u qaadatay wixii abuubakr ibni camr ibni xasmin ka asaxee gaara mar hadday sidaas tahay fuqahada jamaahiirtooda iyagu waxay leeyihiin masaladan masale asaaniidda ka sarraysoon uma baahnayn wey walidaalika fuqahadu maba isweydiiyaan haddiiba kitaabkii camr abubakr bn camr bni xasmin kitaabkii uu soo wariyey bay ku taalaa la yihi saasay mareen muxadiinta qaarkii u qiildayeyna baabulwijaada waxaa la yidhaahdo oo wajadtu bikhai fulaanin sixa lagu magacaabay oo uruqda taxamulka ee saxiixa ah bayagana dabada u geliyeen oo qoorta u geliyeen abubakr bn camr bni xasmin calaa kulli xaal ilaahay waa ka badbaadiyey laakiin raggii dagaalkii xaro galay buu ahaa waqcatulxara oo yaziid ay casileen reer madiina afar oo asqaaru saxaabaana ay ka mid ahaayeen cabdillaahi bni xandalat alkhasiiliyu cabdillaahi bni zaydin ay ka mid ahaayeen isagu wuxuu ku jiray raggii u weynaa ay cuskanayeen ay lahaayeen faqiihi madiina iyo mufti diyaari baa nala socdeen sow ma aragtaan oo dagaal xaqaad ku jirtaan ee dagaalama yidhi laakiin dagaalkiina kuma dhiman markii dagaalku dhammaadayna ninkii marwaan ibnu xakam ahaa baa yaziid ibnu mucaawiya si gaara uga ergeeyeyo amar deg degdego waxaa yimid ninkaa lama hadli kartaan marka abubakr ibnu camr ibnu xasmin in saa looga dambeeyo aada loo ixtiraamu ahaa xataa qoladii dowladdahayd ee la dagaalameen maqaamkiisa iyo makaanadiisa iyo cilmigiisa way yaqiineen oo xataa dagaalkii hadday nimankii ka adkaadeen dadkaa calaamta een la taaban karin baa lagu daray raximahu اllahu tacaala waradia canhu haddaba intan meesha ku qoran inta ugu badani xadiidka abi bakr bni camri bni xasmin bay ku asaxday oy ku sugan tahay isagu markaa ama mursala daciifinna aan ka dhigno ama aynu tasiixinno talaqiga iyo wijaadada baabkeedii siday fuqahada qaatibatan u mareen aynu marno watakmulu way dhammaystirantaa diyatu nafsi nafta magteedu fii qaci ilyadayni labada gacmood haddii la gooyo midba waa kontone qofkii oo nool oo socda baa magtiisii oo dhammaystiran lagaa rabaa masalada fuqahadu waa masale ay isku wada raacsan yihiin xadiidkii camri bni xasmina ku jirtay warijlayni sidoo kale labada lugood oo mid waliba waa konton haddaba xubnaha sidan oo kaleeta lamaanaha ah magtii oo isku darkoodana magtoo dhammaystiran ay ka waajibto labadoodaa sinaan loogu qaybiyaayoo mid haddii wax la yeelo nuskiibaa waajiba gacantuna ama adigu cumaacumta ka goo amaad xusulka ka goo ama garabka ka goo in yar iyo in dheer midaad goysaba horta nisfu diyihii gacantu way leedahay laakiin cumaacunta wixii ka koreeya xukuuma la qadaroo ganaax kale ama lagugu leeyahay mise nisfu diihim bay ahaan culimmadu waa isku yarqabteeno xadiidkana kuma cada saa darteed xadiidka wafilyadi lwaaxidati nisfu diyati baa ka mid ahaa halkii gacan nus hadday yeelato boqolkiiba konton tii kalena boqolkiiba konton yeelato oo la ysku dara maxaa ka soo baxay boqolkiina ay dhammaystiran tahay wey labadooda waxaa lamida qaybaha inoo iman doona ee laba labada xubina magtii unbaa labadaa loogu qaybin walanfi iyo sanki sankana waxaa weeye haddii la wadagooyo isagana mag dhammaystiran baa laga rabaa laakiin haddii la qaybiyo ma qaybsamaa sanku waxay yidhaahdeen sanku marna xubin keliya weeye marna isaga laftiisii sida gacantuba fara ugu qaybsanto oo iyada oo ahayd konton neefoo geela faraheedii ay mag u yeelanayaan oo toban toban u noqonayaan sankana saddex qaybood weeye labada dhinac iyo xaajiska kale xiree dhexda ku yaalla intaa waxay yidhaahdeen fuqahadu way isku qabqabteene sida ugu dhow saddex ugu qaybi oo dhinac haddii la jeexo oo la gooyo magtii saddex meelood meel wey haddii dhinaca kale lala kacana saddex meelood meel weeye inta dhaxe haddii la furana saddex meelood meel wey calaa kulli xaal laakiin khilaafaad baa fuqahada tafaasiisha ku jira laysa hunaa mawdicuhaa meesha lagu faahfaahin lahaa ee tarjiixa maa halkani waludulayni labada dhagood labadiina waa xubin laba xabo ah nisfu diyati baa mid walba laga rabaa walcaynayni labadii indhood qadiyada labada dhagood inay ma kaamila keenayaan aada la isuguma raacsana sidii kuwii hore oo culimmada jamhuurteeda inta badan baa qaba maalikiyadaa qaybo ka mida ah waxoogay dooda ka keenay walcaynayni labada indhood inay ka waajibaysa labadabana fuqahada intaana wahay muran kama jiro waaljufuuni xiribaha alarbacati ee afarta ah ishu laba hiliboo ibtimaha leh oo kor iyo hoos ka daboolay leedahay oo markaad isku qabanaysa isqabta aljufuun kuwaasaa la yidhaahdaa ishani magteedu waxay ahayd konton laba hareeraheeda ah labadii u qaybi kontonkii waa min shan iyo labaatan ta kalena labadeedii u qaybi min shan iyo labaatan waljufuuni arbacati afarta xildhibood haddii laga gooyo oo qofkii intii laysu qabqabto indhaha uun hareeraha laga diiro ma kaamiloo dhammaystiran buu leeya nimanka kashaladana inay suuxiyeen baan u malay qofka isha waxun baa gaari lahay walisaani xubnaha halkaa waa kuwaye buu ka mid yahay carabku waana masalo fuqahada isku waafaqsan yihiinoo aan muran badan ka taagnayn intaanu wahay muran ka jirin haddii ninkii carabka qofkii la gooyo dee magtiisii oo kaamila ka waajibi magtii naf la gooyey ka waajibi lahayd hadday boqol ahayd iyo hadday konton ahaydba <coughs> washafatayni labada bishibood ee afka qariya labadii bishimood manfacana waa leeyihiin muuqaal quruxsanna waa leeyihiin inta kalena carabku waa la mid xiribuhu waa la mid indhuhu waa la mid muuqaal iyo quruxna way leeyihiin oo qofkii quruxdiisay ka qayb qaataan manfacana way leeyihiin saas darteed haddii labada bishimood qofka laga gooyo waa boqol neef oo geela haddii mid la gooyana waa konton haddii midda qayb la gooyana qiimeyn intii kontonka kaga soo hagaagtay wey wa dihaabu lkalaami in hadalkiiba ka guuro ninkii qofkii nabar baa lagu dhuftay markiibaba hadal ugu dambaysay hadalkiiba waa ka zuulay isagana mag dhammaystiran waa manaaficda haddii la waayo mag dhammaystiran laga la helayo wey saa darteed qofka hadliba waaya oo waxna sheegan karin waxna ka sheegan karin waxna caddaysan karin qofka sidaa gaadhayey qof dhintay oo la dilay buu la mid yahaye magtiisaa la siin cumarna saasuu xukumay bay yidhaahdaan aaaar kale iyagiyo kuwan manaaficda ahee kale ee halkan ku yaalla wa wadihaabi lbasari baa tegey qofka nabarkii aada ku dhufatay indhihii buu beelayba indhihii iyagoo cad hiliba meesha iyo qanjira waa ku yaalaan laakiin waxbaba ma arkaba wa wadihaabi samci maqalkiibaa ka tegey oo maalinkii nabarku ku dhacay baaba wax maqal ugu dambayso dhaga beelay qofka sidaasoo kaleetaana mag dhammaystiran buu leeyahay wa dahaabi shammi urtii baa ka tagtay urta qaalinnimadeeda feeri haddii qofkii wax ku lagu dhufto oo inuu wax gudgooniya qarmuunba urteedii maalinka ay ugu dambayso magtiisii buu leeyahay oo dhammaystiran in boqol iyo konton midkay ahaydba rag iyo dumar gacanta laga saaro wa dahaabi alcaqli in caqligiiba ka tago qofkii caqli iyo maskaxaanba isku dhex yaaco nabarkii lagu dhuftay meel kastaba ha laga dhuftee nabarradan badankood nabarada madax iyo neerfayaasha ku dhaca baabayay u badan yihiin calaa kulli xaal nabarkii haddii uu manaaficda shanta laga sheegay ay manaaficdii oo dhan zuusho deana qof dhintay buu la mid yahay waxaa ka mid ay fuqahadu ku daraan wa zawaalu shahwati ninkii nabarkii lagu dhuftay dareenkii dhannaa ee raganimaaba ka dhintay ama qofkii dumarka ahayd shahwo guur baa ku dhacay isagana magtiisii oo dhammaystiran buu leeyahay in la siiyo wadakari qofkii ninka ahaabaa dakarkii la gooyey waa laga soo jaray jabba madaakiira madaakiirahudii aan soo marnay xalay oo kaleeta wey isagana mag dhammaystiran buu leeyahay waa xubin keligii ahay wal labada xiniyood haddii la gooyo raayaha la jarana isagana mag dhammaystiran buu leeyahayoo dee ah xidin saddexaadi ma jirtee magtii labadan unu qaybi intaasi waa min xayu ljumla guud ahaan isku soo celceliyo intii ku soo aroortay xadiidkii iyo kitaabkii abi bakr bni camr bni xasmin raximahu اllahu tacaala waradiya canhu waana waxyaabaha magta dhammaystiran waajibiye wey intaa wixii ka dambeeya waxaa weeye mag jus xubin intaa lasoo sheegay aan ahayn xubnaha lasoo sheegay mid baad halkaa ka faa'iidaysatay haddii xubnuhu labalaba yihiin mid hadduu tago qaybtiisii unbaa mag lagu leeyahay hadday afar yihiinna kii tegay qaybtiisii unbaa lagu leeyahay haddii midkii ka midka ahaa qayb ka mida ay zuushana intii isagoo dhan ka waajibaysay unbaa loo qaybin inta maqan iyo inta joogta saas darteed waa inaad qiimaysaan ood qadarisaan markii qadaa iyo xugun ay timaado ee laydinku celiyo dhakhtar la idiin diro ee xugunkan inta maqan iyo inta joogta boqolley usoo qaybiya basentage la idin yidhaahdo qadarkii aada xaqa u lahaydeen baa lagu ogaan karaaye arintaas qaar baa ka warwareegi dadko maxaa naloo dhin iyagoo ma iska qiimeeyaan buu ku leeyahay manfacadii lafteedii haddaynan wada zuulin samcigii iyo basarkii oo qadar ka mida taga fa bixisaabihi wey hadday boqolkiiba toddobaatan tagto boqolkiiba toddobaatan magtii buu leeyahay hadday boqolkiiba toban tagtana boqolkiiba toban buu leeyahay saa darteed araggii waa in araggii oo boqolkiiba boqol ahaa iyo araggii oo hadda jooga inta maqan boqolleyba waa in dadkii aqoonteeda laha ay soo qeexaan ay soo caddeeyaan markaa kadib wadaadku xukumi karaa laakiin wadaadka haddaad noqto adu dhakhtar noqo oo ninkii qalabka haystay qiimeynayay noqo dee wuxuusan aqoon baad rabtaa intaad qoorta u geliso qadaa calaa jahlin uu noqdo marka halkaa uu naarta dalaq ka yidhaahdo wadaadaduna markay wada celinayaan isagu wixiisa hawaay inta adugu naar ku geli lahayd isagu wixiisa hawaayaa kaaga ro waayo naftaaduna waa raasamaal qofkana wax sheegtana ribix iyo faa'iido wey markaad raasamaal kaaga badbaadiso baad ribixa daydayi kartaa qof ka sheegtakaad adigiiba khatar isgelinayso dhaaf wey hadduu soo noqdo oo keli waayo maanta kadib waxay ku noqon hadda wey aniga anigaad rabtaa naar inaad ii gelisa wa fi lmuudixati wasinni khamsu min alibili wa fi lmuudixati tii cadaysay lafta iyo wasinni iligii la tuuray oo la jebiyey dhammaantii khamsun shan oo min alibili geelah wey halkan wuxuu ku leeyahay haddii gacantii konton ay ahayd aanan soo tilmaannay shanta farood midba toban weeye oo la yidhaahdo suulka iyo faryaradu haadihii wa haadihii sawaaun sida xadiidkii ibnu cabaas radi allahu canhu ardaah ee saxiixa ah abu daawuud keyrkii wariyanahay ilkihii usoo dhaadhac ilkuhu ilaygiiba waa shan ilaygii waa shan neefoo geela ama foolka hore ha noqdo ama gaws damba ha noqdo waase ilaygii hadduu wada jabo oo ilaygii uu jabo wey marka ma lafta caddeeyana waa wejiga iyo madaxa muudixa la yidhaahdaa waa nabar kugu dhacay oy laftii caddaatay isagana magtiisa haddii la rabo khamsun min alibili weeye waana xadiidka ibn cabaas laftiisao nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yihi walasnaanu sawaaun addirsu wahaniyatu sawaaun gowska iyo foolashu midba dhan buu ku manfaca badan yahay laakiin foolashaa wax dheer foolasha wax waa lagu goostaa gawskana waa lagu rugaa lagu jilciyaa taa way ka siman yihiin midna waa soo gooyaa midna waa rugaa laakiin foolashu waxbay dheer yihiinoo qurux bay dheer yihiin gawskaaga hadduu maqan yahay inaad aada u qosasho mooye kaa warqaba laakiin goortay foolashu dhammaadaan war af afkala ama baaninkaa waa lagu dhii